subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo khamiis ah taarikhdan ay ku beegan tahay lix labaatanka bisha tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maanta ayaa la filayaa in maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya la horgeeyo islamarkaana la dhegaysto dacwadda loo haysto jarnaal sheegow ilaaladiisa kaasi oo ay dawladda soomaaliya ka soo xirtay degmada wadajir ee gobolka banaadir kadib markii ay dagaalameen ciidamo ilaalo u ahaa jarnaal sheegow iyo kuwa dawladda soomaaliya sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan walaaca xoogan ayaa laga muujinayaa deegaanada maamulka puntland kadib iska qabsigii ka dhashay doorashada doorashada maamulkaasi oo madaxweynaha puntland uu wajahayo cadaadis xoogan oo kaga imaanayo dhanka siyaasiyiinta qodobadaasi waxay nagu soo kordhay xubintii kalmaan ayaad ku dhegeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka intuu hawada ku jiro anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinaya waa mar kale iyo falqaynta wararka farxadnaagu nagaado nimciyo farxad naagaasinaado naflayduna mahdiyaan cidisu nacabana la waayo allow nabad naagu nagaado nimciyo farxad naagaasinaado naflayduna mahdiyaan cidisu nacabana la waayo heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka ee idaacadda kulmiye aad ka dhegeysataan subax waliba maanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaa la filayaa in la horgeeyo jarnaal sheegow iyo sidoo kale qaar ka mid ah ilaaladiisa kuwaasi oo dowladda soomaaliya ay soo xirtay kadib markii jarnaal sheegow ilaaladiisa lagu eedeeyey in ay dhac u geysanayeen dadka rayidka ah ee ku dhaqan degmada wadajir ee gobolka banaadir sidoo kale jarnaalka ayaa lagu eedeeyey in uu ku howlanaa dhaqista lacagta doolarka iyo sidoo kale amni darro uu ka shaqeynayay taasi oo keentay in ugu dambeyn dowladda ay soo xirto kadib dagaal culus oo ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir maanta maxkamadda darajada koowaad ayaa la filayaa in dacwadiisa ay ka bilaabato isla markaana halkaasi ay dhegeysiga dacwadda ay bilaabato oo ay ka qeybgalayaan qaar ka mid mida ah eheladiisa jarnaalka iyo sidoo kale qareenka jarnaalka oo la filayo inba maanta ay bilaabaan eedda loo haysto dhegeysigeeda jarnaal sheego stuudiya waxaa ila sugan xasan maxamed awees xasanow jarnaal sheego oo la ogyahay in dowladda ay soo xirtay isla markaana ee loo haysto in uu ka shaqeynayay falal lidi ku ah ammaanka oo ay kamid tahay eh, dhaqista lacagta dollarka iyo in askartiisii ay ka shaqeynayeen ama ay dhibaateynayeen dadka ku dhaqan degmadooda jir muddo ku dhow saddex bil ayuu xiran yahay jarnaalka maanta ayaa la filayaa in maxkamadda lasoo gaaro ee lasoo hortaaga iyadoo la ogyahay in magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ay banaanbaxyo ka dhaceen bal ka waran dacwada maanta la filaya sidee ay u muuqataa waad mahadsantahay farxaan oo maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida saaki waxa ay fadhigi ugu horeysay ay yeelan doonaan oo ay lagu soo hor istaajin doono jenaraal sheegow kaasi oo wajihi doona eedamaba eedeen fara badan oo dil iyo xatooyo iyo lacag dhaqisba ku saabsan qareenka difaacaya jenaraal sheegow cali xalane oo isagu wareedyo aan soo xiganayno ay sheegayaan in uu noqon doono abuqaataha rasmiga ee ninkaasi difaaci doona waxaana xusid mudan in ninkan dagaal saacado qaatay oo muqdisho ka dhacay in uu la galay isaga iyo sidoo kale maleeshiyaadkii la socdayba ciidamada dowladda federaalka soomaaliya taa oo aan ogsooneyn baraha bulshada soomaaliya si weyn looga hadalhaya sheegu axmed cali oo ah ninka ay ciidamadiisu foodi sareen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya eedeymahaasi dhammaantooda ayuu la kulmi doonaa ayaa la leeyahay waxa ay ilaaladiisu ay ku eedeysanaayeen oo isagu uu hogaaminayay xatooyo ballaaran oo ay ka geysanayeen goobihii laga soo qabtayba xasanow og yahay in jarnaalka dawladda ay markii hore ay darajooyinkii kala laabatay isla markaana kabtan eh, miyama eh, kusoo koobtay haddii marka maanta maxkamadda lasoo hortaago oo muddo saddex bilood ku dhowna uu xirnaa maxaa laga filan karaa eh, taageerayaashiisii waad mahadsan tahay taageerayaashiisa waxaan ogsoonayna in ay meelo badan oo magaalada muqdisho wadooyinkoodi waaweyn ay rabshado ay ka dhigeen inkastoo markii dambe ay dowlada federaalk ay sheegtay in aan la dhigi karin banaanbax aysan dowladu ka warhaynin afayeenka booliska doodishe oo mar warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay sheegu waxa uu horaan ka tirsanaa ayuu yidhi ciidamada dowladda waxaana uu haystay darajada kabtanka ma ahayn jaranaal balse waxa uu xiran jiray dariiska jarnaalnimo ayuu yidhi afhayeenka hadalkiisii hadalkiisi sii wato xilligaas waxa uu yidhi dowladda soomaaliya waxa ay goor sii horeysay baaritaan ay ku samaysay ninkan waxaana la ogaaday in uu markaasi dowladda ugu diiwaan gashanaa darajada kabtannimo iyadoo ugu dambeyn guud ahaanba ciidamada dowladda laga saaray marka hadda sheygu waxa uu gacanta ugu jiraa dowladda federaalk soomaaliya maantana waxaa la horkeeni doonaa maxkamadda darajada koowaad si dacwadiisa loo qaado kaasini uu ahaa waryaheena xasan maxamed aweys oo markaasi ila fiirinayay in maxkamadda maanta ee la horgeynayo jarnaal sheegow oo dowladda soomaaliya ay kasoo xirtay degmada wadajir ee gobolka banaadir iyadoona dowladda ku eedeysay jarnaalka in askartiisa ay dhac u geysanayeen dadka rayidka ee ku dhaqan degmada wadajir xiriir aan la sameynay abuukaataha ee ama qareynka jarnaal sheegow ayaa inoo suurtogeli weyday inaan qadka telefoonka ku haleelin si aan waxa u weydiino dacwada maanta bilaabanaysa ku saabsan jarnaal sheegow wixii warar kusoo kordho wararkeen iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka deegaanada maamulka puntland waxaa laga cabsi qabaa in dagaal uu ka dhaco oo salka ku hayo muranka xoogan ee ka taagan doorashooyinka maamulkaasi oo laisku khilaafsan yahay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa ku adkaysanayo in deegaanada maamulka puntland uu ka qabto doorashada qofkii codka ee uu doonayo in xukuumaddiisa ay qabato hase yeeshee mucaaradka oo si weyn uga soo horjeeda arrintaasi ayaa iyagana diidan waxaana la sheegayaa ama walaac xoogan muujinaya shacabka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi siyaasiyiinta qaarkood ayaa sheegaya in muhiim ay tahay in laga baaqsado gacanka hadal ka dhaco magaalada garowe caasimadda puntland iyadoona maalmihii lasoo dhaafay magaaladaasi ay la celceliysay ciidamo aada u tiro badan oo xukuumadda madaxweyne deni ay keentay iyo sidoo kale kuwa mucaaradka oo qeybo ka mid ah magaaladaasi ku sugan xildhibaan hore cabdi barre jibriil oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in deegaanada maamulka puntland laga qabto doorasho qof iyo cod ah si loogu gudbo isqaqabsiga xoogan ee markasta taagan xilliyada doorashada maamulkaasi waxa uu sheegay in siyaasiyiinta ay doonayaan in weli aysan puntland ka gudbin doorashooyinka ee dadban islamarkaana ee dadkaasi ay muhiim u tahay inay qabtaan doorasho qof iyo cod ah bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad umahadsan reer kulmiya waa idinka mahad celinayaa sidaad shacabka soomaaliyeed ugu adeegtaan ehm, haddii arrinta puntland ka socotaa adeer wax cusub maahan sideedana waxaad ogaataan meel haddii doorasho ka dhacdo isqaqabsi iyo isciibsi maaragtay laga waayi maayo tanna haddee waada ka xag jirtaayo haddee dalla ay ku cusub tahay dimuqraadiyadda iyo doorashada ay ku cusub tahay marka dee eh, meesha waxay laba mabdaba is haysta mabdade eh, warninkii shacabkii waxay leeyihiin warninkii aniga cod iga rabo codkayga ii oo qaala ikasbo aan codka ku siiye iyo midle lixdan iyo lixdan ku caanamaalaayo laaluush iyo korobsh iyo musuqmaasuq u ordahaya labadaas labadaas arrimood baa is haysata marka waxay noqonaysaa dee in midda hore la raaco oo shacabka codkiisa la raaco oo shacabku waxay rabaan dadku taageeraan baa fiican nimankan siyaasiyiinta oo qaarna xamar ka qaylinaya qaarna puntland guryaheeda ka qaylinaya waxaan leeyahay war shacabkiina codka u doonta wax ka fiican male lixdan iyo lix waa laga guuray marka intaa taasaan ka waayahay haddaynu fiirino middan qof iyo codka uu madaxweynuhu ku baaqay waqtigii loogu talagalay madaxweynuhu wuu dhaafay sidee marka u suuragelaysaa adeer waxba ma dhaafin sideedaba guddi doorasho markay hawsha la wareegaan ayagaa mas-uuliyaddii qaadanaya ayagaa fiirinaya xilliga doorashadu intay ku dhammaystiraan haddana haddee wax hadda dhib weyn oo hadda la odhan karo waxbay dubdhigeen ma lahan shan iyo labaatan cashay dib u dhigeen bay ku dareen xilligii january la qaban lahaa shan iyo labaatan cashoo yidhahdeen afartan bilood hadda noo dhiman baan ku dhammaystiraynaa waxyaabaha iyagoo nagani dhiman ama khilaaf soo khilaaf aba sidii loo xalin lahaa ama inta maaragtay dadka ka dhiman doorashada ee dib laysu diiwaangelinayo taasna haddee lama odhan karo maaragtay wakhtigeedi waa dhaaftay sidana wax walba markii guddi doorasho la sameeyo guddiga doorashaday ku xiran tahay in ay jaheeyaan xilliga doorashada middan kale haddee guddigan doorashada guddi madax bannaan weeye awal waxay ahay saddex xisbida saddex xisbida dastuurka ku qornayd iyo muxuu ahaa sagaal sagaal qofood oo saddex ka imaanaysa saddex ka imaanaysa xukuumadda saddex baarlamaan ka imaanaysa iyo saddex ka imaanaysa bulshada rayidka sagaalkaasay ahaayeen maadaama xisbiyadii la ballaarshay oo sideed xisbi laga dhigay muxuu aha sideed xisbeed laga dhigay waxaa ku soo korortay lixdii waxaa ku soo korortay afar kale lix baa ku korortay afar iyo toban afar iyo tobankii xisbi afar iyo tobankii xubnood laba xubnood oo xisbiyada ka tirsan oo iyagu u ooman lixdan iyo lix iyo laaluush iyo maaragtay waxaan ugu magacdaray maaragtay ugu macdaray aan ugu magacdaray maaragtay hagbad ama muxuu ahaa ama dunaal oo dumaal shan iyo labaatan sana puntland dumaal kusoo socotay oo nin walba lahaa anaa booskaar maanta ugu fiican oo dumaal iyo kan ka wareejinaya marka afar iyo laba iyo toban ka mida eh, xisbiyadii iyo dowladdii isku jira baa guddiga doorashada ku jira ayagaa intaa isla gartay eh, eh, aqiibadiina guddiga halkaasay aaday marka puntland waa inay ka gudubtaa waxaa la yidhahdaa hadbad ama maaragtay bahalkaan la yidhaahdo maaragtay bahalkaan la yidhaahdo maaragtay dumaal layska dumaalayo kursigan dumaal waa dhaafay hadbadu waa dhaafay marka kuwa hadda qarqarahayo oo ordahaya waa dad u buka dumaal u buka ama hadbad hadba sida yaqaanaan u buka marka dadka inay kasbadaan baa fiican oo ay dadka aadaan oo dadka codka weydiistaan maantana wax ka fiican maanta male dalkan inuu dimuqraadad aado oo shacabka awoodoodii gacanta loogu cesho oo shacabku soo doortaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xeel iyo baarlamaan berri ay la xisaabtami karaan midda kale eh, reeryo kulmiya waxaa halkaa cabdullaahi oo ka baxaysa oo meesha ka baxaysa wixii la oran jiray maalinwa madaxweyneha inta yimaade madaxweynaha markii afartiisa sana dhammaato oo kursiga lagu qabsado oo mid yidhaahdo anaa dumaanaya kursigan dumaasho anaa ku fiican marka lasoo istaago hubkii canshuurtaas lagu galay oo ciidamada hubkoodii iyo waxoodii ninkaas shirkeerkiisaa kaxaysanayay waa waxa maanta puntland ah haysata kacsani waxa uu ahaa xildhibaan hore cabdi barre jibriil oo u waramayay waryaheena maxamed cabdinaasir anyaanle oo markaasi ee eh, wax ka weydiinayay walaaca xoogan ee laga muujinayo doorashooyinka ee eh, puntland oo markaasi la isku khilaafsan yahay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka ayaan soo soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaan maqli jiray safarkii danaha soomaaliyeed eh. usaan qaadayo wanaagsan war bashiir madaxweyne muuse bixi safray waqlow mugooja cadduu tegey waa hurdaysaaniine madaxweyne xasan sheekh bruselis buu ka degay baa la yidhi ingiriiskana waa usii gudbahayaa baa la yidhi qaramada midoobeyna wuxuu ku amri doonaa baa la yidhi cunaqabataynta hobka hadda inay soomaaliya ka qaadaan hay caalamka sida bangiga adduunka iyo imfta wuxuu ku qasbi doonaa baa la yidhi in laga cafiyo deynta soomaaliya war bashiirow gulwadayntaadu waa fogaatee heeska aad ku bilowdaanan ka ogaada inaad muraad leedahay ma isku shaandhayntii baa soo dhow nin bilaash ku shaqaynahayaad aragtay noqotay war bashiirow waxaad heli laheed badaniyaa kuu qoonsanayee khudbaduu maanta baarlamaanka buntland u jeediyana waxa uu ku sheegay golaha wadatashiga inuusan shaqo ku lahayn sababtoo ah hay-ad dastuuriya maahanuu yidhi xasan shiikhna wuxuu yidhi dowladnimadii uu burburinayaa deyntana waxba yaan nala ka cafin inuu yidhi warbawa nama taqaanina sidaasuu dowlad ku dhisahayaa war bashiiro war ma ixtiraafkii nidani baa laalay wuxuuna yidhi khaatuma buntland bay ka tirsan tahay dowladda soomaaliyana keligeed go'aankama gaari karto dee somalilan haddaanu nahayna hadalka dani waa soo dhowaynaynaa marka waxaan ku odhan lahaa dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war buntland warkama haysaane ciidamo taabaxsan mucaaradka ayaa shiray maanta waxayna dhaheen doorashada buntland wakhtiga loogu tala galay markii la gaaro haddii ay dhici weyso oo sidii loo qaban jiray si aan ahayn loo qabto wixii ka dhaca madaxweynaha dhabarka u ridanaya war anigu waxaan maqlayaa yaquub siyaadooleh januari haddii la gaaro madaxtooyada maqaayadan ka dhiganaynaa haddaan rabnaa annagaa iska leh marka ciidankaas ma yaaquub oo kalaa taliyuu ah warmow buntland qarabeed ayaantaas sibaa wax ka yihiine eh. caasimadii garow waan rabnay soomaali o dhamman hadda caasimad u ahaato eh. qola gooniya inay tirada annagaasaan rabna ka yeelin hadii qalad weeye eh. madaxweyne denina wuxuu wada waa dimuqraadiyad marka waxaan odhan lahaa ku kudayo buntland dayo siday dowladeedu tahay warbashiirdeero buntland war kama hayside nabadoon abwaan cabdulaahi maxamed jibriil oo la hadlay madaxweyne deni wuxuu yidhi cad ka laacay meel dheer intaad u cirba taagaysid mar baad adigu cayntaad lahayd cayr ka noqotaaye calooshaada geli boobkiyuu kula cudoonaane cafis male baha surkiiyo cunaha gaartaaye casiiskii rabbina kama aqbalo toobad celideede ninkiisa caqiidalaa garan kariyo culumma diimeede cabirtoolashadaad formaajo shalay ku ciladaynaysay caynkeedii baan doonayaa cid igu taageerta waa waxaan caqligu qaadan karin lagana ceesaaye cirkaa kaaga dhow beeg inaad nugu camaysaa buu yidhi aryadhahasamigay waxa uu yidhi cadceediyo ku talciirka eh? waaawol isku celiha cadcediyo ku talcirka wacaawo laysku celiha waygu ciirsantii taaladu cayn wareegsantii haddana cidii jiiday socodkee allow ciilka iga bixi miyay maraysaa wawadani waxay ka maraysaa inaan dubiyo maanta inaan dib ugu soo laabto labadaa darbay taagantahe haatan kala doorta war hadday kucuna ama kuciidiy wa isaga dhihi waay war ku qabsi ku qadi maysid xitaa waa jirtaa eh. odaga hal sano oo samarsiina maa loogu daro warbow mucaaradka buntland eh. waa dad falano hal mid bay ka doodahayaan war abgaan hadraawi wuxuu yidhi hadda kor allah u naxariistee eh. maqal waxaan ku haystaa muslinka iyo waraabaha madmadowga tuhunka iyo mashaqada dhex taallaa inay tahay ismaandhaaf moodaaga xooluhu marka ay la kulantee muuqiisa aragtay cagaheeda maasha asna wuxuu majiiraha uga daba maleegtaa celi maganta baadida ismaqiiqidiisiiyo mintidkiiyo dadaalkaa ah hadba muruq u siimaa ee muxuu sameeyaa ilkaha u war waxaa kaloo la yidhi halkaad cagaha saarlayd waa intaad la seegtaa ha ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jiray war abwaan koor wuxuu yidhi ilaahay sidaan ka arki jiray waa ku socotaaye siigada kaxaysaa rag bay sababi doontaaye nin kastoo sallaandheer u baxa siibashowxigi waar kalamaanay war mahaysaane xildhibaan barkad batuun oo la hadlay madaxweynaha muuse bixi wuxuu yidhi waa markii ugu horraysay wasiirka arrimaha dibadda iyo ku-xigeenkiisii iyo kiisii kale wad isku mid yihiin waa markii ugu horraysay wasiirka arrimaha gudaha iyo ku-xigeenkiisii iyo agaasimihiisii ay isku reer yihiin waa markii ugu horraysay wasiirka caafimaadka ku-xigeenkiisa agaasimihiisa iyo qaar kaloo badan isqolo yihiin haddana waa markii ugu horraysay wasiirka waxbarashada ku-xigeenkiisii xildhibaankiisii wuxuubay isku qola yihiin dee marka wuxuu yidhi wixii oo dhan isku reer bay noqdeen warwaaqlo warka barqad batun ma aadan fahmine wuxuu yidhi madaxweyne wax badan baan rabay inaan kula kulme waa ii suurtageli weysay xaaladda dalkuna meeshay marayso waad u jeeddaa gacanta inuu ka baxuuna halis u yahay hadda maanta qalinkaaga dalka ugu hiliyuu yidhi haddii kale qarankan soomalilanad sheegaysa inta naga dhaaftid mamlakatu muuse biixi u bixi baasha warbow hadda muuse ma waxay ka maraysaa mahayo mana sugaayo imana maqne maarayow sideebuu xilku maskaxdiyo qalbiga uga mirmaya uga mirmaya war bashiiru somalilan waxba ka garan mayside midhaga male hadduu malag dhawaaqe magansaday wadkaygii wartaliyii hore booliiska soomaaliya jenaraal xijaar oo xamdi maxamed kadii waraysatay wuxuu yidhi doorashadii dhoweedee soomaaliya sidaan u qabannay oo booliiska soomaaliyeed u hirgeliyey adduunkaa hadda wax ka barta quburo badanina way la soo xadhiidhaanoo waan siiyaa casharkaas horta waxaan ubaa jenaraal xijaar inuusan been ku sheegin wuxuu sameeyey wax cusub oon adduunka laga aqoonin inay ahaayeen adduunka hadee waxbaa la kala bartaaye habeen saacadod gudahooduna laba jeer hadlay ma sheegay war taniya ha sheegin baaba yiri ha sheegine muxuu sirtayo wixii la soo maray u sheegay warma jiraan dabagale maaha ninka hadlahayaa aryaadhaha kale maanay war ma haysiin geedkii shabaab la dhihi jira qayaano cusubow keenay macaawisle iyo ciidanka iyo cid kastoo la dagaalamaysana waa ku wargelihaynaae ha ka digtoonaadeen dagaalkii ka dhacay shalay iyo doraad jicibow macaawisye macaawisleydana waa soo qaateen calankii soomaaliyana waa soo xirteen kadibna soomaalidu waa istaqaane taliyayaasha macaawisle iyo ciidamada dowladday la hadleen iyakoo isaga dhigaya inay macaawisle caadiya yihiin hadda hebelow xaggay kaa xigaan iyo hebelow waa kuwaanaa ka dhacday ka kidibna hal halhalay u toogteen buga dhagarqabe waa dhagar batayoo maalinba nuucow iska dhigaahe ha laga dhiifoonaado dhugmana ha la lahaado waaluux mageedismaris baa maalinba nooc iska dhigaya cadowga noo dhuntayow waxaad iska soo dhigtaba dhaayaha kugu foorano dharar kale nama khaldaysi ninki dhuumanaaye dhabarkiisu muuqdee dhaqsa loo ogaadaad sidiisii ka dhigantiin maxaa loo dhihi waay waar waxaa la yidhi ogow dhuumashada qaar wuu dhabar ku muuqdaa waa dhibiyo hadiime waa dhibiyo hadiime waaqlo la yidhi dhaqaaq joog igayga dhalanku ilayaabe war calaa kulli xaal ciidan iyo shacabba waxaan kula talinayaa anigu sheekada shabaab wadaa waa dhuumashowga ilmuhu cayaari jireen hadba dhinacayna waxayna ka imaanayaan hadba dhogorna waysu soo yeelayaan awalna waxay ahaayeen bahal dadka dharkiisoo kala wata maalinba nuuc inay soo xirtaanna wax u diidaaya ma marka bahal intii la yaqaanay iyo kuwaan la aqoonin bahal layska jiro ninkii uu dhuuntaa dheefshirka dhabarka toogashuudhowa ninkii uu dhuuntaa dheefshirka dhabarka toogashuudhowa hore loo yiri war abdullah kaloon kaa maqli jiray doofaarkii nin dabaana weyn ka daaqa beerta waa dabaal warmahaysiine beelihii ku dagaalamaya shabeellada dhexe ciidan culusaa la kala dhex dhigay amarna waa la siiye ciidanka cid kasta oo xadgudub samaysa hubka ka dhigaa layidhi amarka ciddii idinka meeshay taageentaha ku toogtaa lagu amray hadda waxaa la rajaynayaa dabkaa waan waan haddii lagu kala bakhtiin waayey awood ciidan in lagu bakhtiiyo waxaa kaloo la rajaynayaa hadday ganacsado tahay iyo siyaasi tahay iyo shabaab tahayba intii ku lug lahay dabkaasoo danka raadinaysay in iyagana midba meeshiisa loogu tago warbow ciidanka beelaha lakala dhex dhigay war waxaa kaloo la yidhi eh. diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane eh. qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlki nebigiiye eh. waa duul ilaahay qarribay iyo khawaariije al-shabaab qandhiya waa xanuun qoorta noo galaye qarni hore rasuulkaa ka digay sida qiraalkaaye inta ay khawaariijta xumiqaaradnala joogto inta ay carruurteenna qalan weli aan qaangaarin inta ay dhallaan iyo qof weyn qoorta ka jarayso inta ay qabiir iyo haldoor naga qisaasayso inta uu dad qaaliya shabaab qalad u laynaayo intay qarax ku dilayaan midkiin noo yar hana qaada soomaalaha gunnimo qaasa baa noogu qoran meel baaburaha intii iilka looga qooday shabaab qaalaad ku deela yaa qiyaasi kara fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay nabadgelyo